بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد التغليد إريق تقليده علم ومصدر فعلك قلد أكيمد قلد يقلد تقليدا تقليد تقليد كاللقد وحلو يقانا وضع الشيء في العنق محيطا به shay qoortaada kooba sida qilaadada oo kale bahasha kuusha ama dahabka oo kale shay qoorta hareereeya oo qoorta qofka loo geliyo kaa ayaa taqliid luqada loo yaqaanaa isilaaxa culimada taqliidka sheekha ayaa ka hadlay wa taqliidu taqliidku waa garbaqabsiba af soomaaliga lagu yidhaahdaa qabuulu qowlilqaa'ili qof hadlay oo hadalkiisa la qaato weeye bilaa xujatin xujo la-aantii qof baa xukun sheegaya adigoon daliilkii xukunkiisan ogaanin ayaad sada ku qaadanaysaa taqliidu taqliidku qabuulu qowlilqaa'ili qofka qaa'ilka ee hadlaya qowlkiisa aqbasho ayaa taqliid la yidhaha bilaa xujatin xujo la-aantii xujo kuuma sheegin hadduu ninku ku yidhaha salaadu waa faral ood haa uun tidhaa isagoon daliil kuu raacin ama uu ku yidhaahdo xukunkaasi waa noocaayod haya un jir daliilba adan weydiinin waa taqliid buu noqonayaa taqliid muqalid baa tahay markaa haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii xadiidkiisa aada qaadato war uu rasuulku sheegay haddaad qaadato ma muqalid baa tahay facalaa haadaa kan haddaynu qaadanno taqliidku inuu yahay qabuulu qowli lqaa'ili facalaa haadaa warkan haddaan qaadanno qabuulu qowlinabiyi nebiga qowlkiisa oo la aqbalo sala allahu calayhi wasalam yusamaa waxaa lagu magacaabaya taqliidan taqliid nebi maxamed hadalkiisaoo la magacaabo la qaato maxaa lagu magacaabi taqliid baa lagu magacaabi oo rasuulkii muqalid baanu ahay baad odhani hadduu rasuulku qowl sheego waa haddaynu qowlkan qaadanno ayaad sidaa qaadatay sheekheenani sidaasuu ku tegey facalaa haadaabuu ku yidhi taqliidka markaynu nidhaahno waa qabuulu qowlilqaa'ili bilaa xuja nebi maxamed qowlkiisa ama xukunka u sheega markaad qaadato taqliid baa la odhanayaayo muqalid baan ahay baa la odhanaya ila rasuulku xukun buu kuu sheegay daliilkiina kuma raacinin waa muqalid markaa ayaa tahay markaad rasuulka qowlkiisa qaadanayso sheekheenu kitaabka burhaanka amarku xukunkan iyo mas'aladan marayey wuxuu dhor waa khalad nebiga qowlkiisa oo la qaato xataa qowlkan haddii la eego taqliid ma aha oo rasuulka qowlkiisoo la qaataa taqliid noqon maayo waayo tacriifku muxuu ahaa qabuulu qowlilqaa'ili bilaa xuja sow maaha nebiga warkanuu kuu sheegay sheegiddan rasuulku kuu sheegay miyuuna xujo ahayn ya sheegidda lafteediibaaba daliilkiiya ilan waxay ahayd qofku inuu xukunku siiyo una daliil kuu raacin baa taqliid la yidhaahdaa nebiguna hadduu xukunku siiyo dee uu xukunka ku siiyey baaba daliilkiiya bilaa xuja tacriifkii kolkaa ma soo gelaya rasuulka qowlkiisu maaha maaha taqliid kitaabka burhaanka asaasuu yidhi sidaasaana wanaagsan oo sax abaa ah la odhanaya wataqliidu taqliidku qabuulu qowlilqaa'ili qofka qaa'ilka ee hadlaya qowlkiisoo la aqbalo weeye bilaa xujatin xujo la-aanteedna la aqbalo facalaa haadaa haddaba kan haddaynu raacno qabuulu qowli nebiyi nebiga qowlkiisoo la aqbalaa sala allahu calayhi wasalam yusamaa waxaa lagu magacaabi taqliidan taqliid baa lagu magacaabi rasuulka qowlkiisa marka la qaadanayo taqliid baa la odhan wa minhum waxaa ka tirsan culimada man qaala cid tidhi ayaa ka tirsan ataqliidu taqliidku qabuulu qowlilqaa'il waa qaa'ilka hadlayo qowlkiisa la aqbalo wa anta adiguna laa tadri adoon garanayn min ayna qaalahu halkuu ka yidhi halkuu qofkani qowl xukunkan ka soo qaadanayo adoon garanaynoo qowlkiisa aqbasho ayaa taqliid la odhan hadaba rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma ma qiyaaska wax ku samayn jiray ama ijtihaad wax ma kula iman jiray waxa iska bannaan haddaynu nidhaa nebigu qiyaas buu deliishan jiray ama ama ijtihaad baaba rasuulku uu samayn jiray taqliid inaynu nidhaa markaa way iska banaan tahay ilain halkuu qiyaasanayo laguma sheegin xukun buu kuu sheegay laakiin halkii looga qiyaastay laga soo xukunka aayadda sheegaysa ama xadiidka kale sheegaya ama halka la qiyaasanayo oo kale haddii qiyaas buu nebigu ku hadli jiray aan nidhaa ama ijtihaad buu ku hadli jirayba haddaynu nidhaa rasuulku wuu ijtihaadi jiray haddaynu nidhaa wuxuu yihi wa minhum waxaa ka tirsan man qaala cid tidhi ataqliidu taqliidku qabuulu qowli lqaa'ili qof qaa'ilo oo hadlayo qowlkiisaoo la aqbalo weeyi wa anta adiguna laa tadri adoon garanayn min ayna xagga qaalahu uu hadalkan ka yidhi hadaba fa in qulnaa haddaynu nidhaa ina anabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaah ku qowlo bilqiyaasi qiyaaska rasuulku qiyaas buu ku qowli jiray ama ijtihaad fayajuusu waxaa banaan an yusamaa in lagu magacaabo qabuulu qowlihi qowlkiisa la aqbalo taqliidan way iska bannaan tahay qabuulu qowlihi taqliidan rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma waxaynu odhanaynaa haddaba rasuulka ijtihaad horta ma samayn jiray nacam rasuulku ijtihaad wuu samayn jiray ijtihaadku wuu u banaanaa rasuulka ijtihaad wuu u banaanaa umuurta adduunka marka laga hadlayo rasuulka ijtihaadku wuu ku banaan uuna ka dhacay runtii culimadu ijmaac bay soo guuriyeen inuu rasuulku umuurta dunawiga ah ku ijtihaadi jiray waayo waxaan ognahay ilaahay baaba ku yidhi washaawirhum fi lamri la tasho umuurtaada dunawiga ah kala tasho waxaa laga yeelayo washaawirhum fi lamri suuratu aali cimraan aayadda boqol iyo sagaaliyo konton washaawirhum fi lamri haddii una rasuulku ijtihaadaynin oo umuurtan una ku ijtihaadayn mushaawiradu waa maxay maa macna almushaawara waa alijtihaad umuurta adduunka haddaba sidaa ayaa jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam washaawirhum fi lamri baa lagu yidhi laakiin qowlkiisoo la aqbalo taqliid la odhan maayo oo taa hore aynu usoo diidnay oo isagaaba sidaa xujo ku ah wa taqliidu taqliidku qabuulu qowlilqaa'ili ka qaa'ilka ee hadlayoo qowlkiisa la aqbalo weeye bilaa xujatin xujo la-aantiina la aqbalo facalaa haadaa kan haddaynu eegno qabuulu qowli nebiyi nebiga qowlkiisaoo la aqbalaa sala allahu calayhi wasalam yusamaa taqliidan taqliid baa lagu magacaabi wa minhum waxaa ka tirsan culimada man qaala cid tidhi ataqliidu taqliidku qabuulu qowlilqaa'ili waa qaa'ilka qowlkiisa oo la aqbalo wa anta adiguna laa tadri adoon garanaynin min ayna qaalahu xaggu ka yidhi fain qulnaa haddaynu nidhaa ina nebiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaquulu mid ku qowlo bilqiyaasi qiyaaska fayajuuzu waxaa bannaan an yusamaa in lagu magacaabo qabuulu qowlihi qowlkiisa aqbalkiisa taqliidan in lagu magacaabo alijtihaad masaa'ilkii ijtihaadiga ahaa ayuu sheekhu halkana doonayaa inuu wax inooga nagamida inagala hadlo wa ama alijtihaadu ijtihaadkii fa huwa ijtihaadku bedlul wusci kartida oo la bixiyo weeyi iyo daaqada oo la bixiyo fii buluuqi lgaradi hadafka gaadhistiisana lagu bixiyo ijtihaad waa bedlu lwusci fii buluuqi lgarad ijtihaad kuwa kaa ereyga ijtihaada marka culima laga hadlayo ijtihaad wuxuu ka soo hadlay taqliidkii shuruuddii mujtahidka iyo ijtihaadkii ayuu doonaya halkana inuu inaga kamida inoo sheego haddaba ijtihaadku luqadda ereygan ijtihaadihi waa masder ficilka ijtihada ee khumaasigii uu leeyahay ijtihada ijtihada waa wasankee culima ijtihada iftacala saw ma markaan doonayno ijtihada haddaba inaan masder ka samayno maxaynu samaynay ijtihada maxaan xarafka saddexaad oo ta'daa kasrini qabla laakhirkan alif baynu ku taagi ijtihada maxaynu nidhaahnaa ijtihaad baynu nidhaa alijtihaad waa masder ficilka ijtihada ka yimid ijtihada ayuu ka yimid isilaaxa haddaba ijtihaadku sheekhaa inoo tilmaamay waa badlu lwusci fii buluuqi lgarad baa la yidhahdaa badlu lwusci fii buluuqi lgarad inaadan waxba kartidaada la hadhin aqoontaada la hadhin dadaalkaaga la hadhin si aad u hesho waxan aad raadinaysid ayaa la odhanaya ijtihaad wa ama alijtihaadu ijtihaadku fa huwa ijtihaadku bedlulwusci waa kartidaada oo dhan inaad bixiso fii buluuqi lgaradi hadafkaaga sidaad u gaadhi lahayd falmujtahidu mujtahidku in kaana haduu yahay kaamila alaala aaladiisu miday dhammaystiran tahay fi lijtihaadi xagga ijtihaadka fain ijtahada haduu ku ijtihaado fi lfuruuci furuucda oo fa asaaba uu asiibo falahu ajraani laba ajri ayuu leeyahay wain ijtahada haddii uu ijtihaado oo waahda'a uu gafo falahu ajrun waaxidun ajri keliya ayuu leeyay haddaba qofka mujtahidkii hadduu kaamil kaamil alaala yahay kaamil alaala waa shardi kaamil alaala aaladii ijtihaadka iyo shuruudihii aan soo dhiganay hadday u dhamaystiran yihiin oo kadib ijtihaad uu sameeyo xagga furuucda ah fain ijtahada fi lfuruuc hadduu asiibo iyo hadduu gafaba ajri buu ilahay agtiisa u yaallaa hadduu asiibana ajriba ilaahay agtiisa u yaala hadduu gafana ilaahay agtiisa ajriba u yaala laakiin shardi baa ku xidhan mujtahidku mar ajri buu leeyahay marka la yidhaah hadduu asiibiyo hadduu gafaba waa marka masaa'ilka uu ku ijtihaadaya furuucda ay yihiin masaa'ilkani furuuc fi lfuruuc buu sheekhu shardi ka dhigay waxaa la diidayaa fii usuuli diin haddii lagu ijtihaado oo kolka qofka mujtahidki ihi uu gafo ama uu khaldamo la odhan maayo ajri buu leeyahay waayo waxa ka dhalan hadaynu nidhaa usuuludiinka khadda ooga ajri baa lagaga helaya ilaahay haddaynu nidhaa nasaarada ilaahay jannu geyni oo ajri bay leeyihiin ilan in badanoo nasaarada iyo yuhuudda ka mid ah waxay moodayaanay ku qanceen waxaanay haystaan inuu xaq yahay in badan maxay ku qanceenay moodayaan waxaanay haystaan hee inuu xaq yahay bay moodayaan kolka haddaba haddii usuuludiinka qofku uu ku ijtihaaduu ku gafo ajri loogama qorayo laakiin haddii uu maxaanku idhaha furuucda ku ijtihaado uu ku gafo ilahay agtiisa ajri baa looga qori hadii uu asiibana ilahay agtiisa laba ajri baa looga qori horta mujtahidku miyuu gafaa mise uba waa saxun wixiisu masalada madaahibka isku khilaafeen xataa xaakimku markuu xukumayo dee masaa'il badan buu ijtihaadku u geeyaa soo maaha eeg iska ilaali rag baa moodaya xaakimku inuu xalaaleeyo waxay ku odhanayaan ha bal hebel guriganan ku qabsado maxkamadaanu isla gelaynaa cidda yeelataa la arkee maxkamadaa la isla gelayaa de waa uu ku qabsaday maxkamadaa u xukumi aan lahayn hadii loo xukumo xukunkaasi muu u xalaaleeyey sheekh waraaqdaasi taaye qaraar go-aan baa soo baxaye maadan maxkamadda dhegaysanin wara maxkamaddu waxbay xalaalaysaa maxkamaddu waxba ma xalaalayso waa qadcu nisaac qadcu nisaac weeye mas'alada mm, abu xaniifa kale waxaan filaya inuu dhinac gaara ka taagan yahay waa mas'ale laakiin aad aad runtii culimadu ay ula yaabeen xaakimku hadduu kuu xukumo mas'alada xalaal kuu noqon maysa dee waayo nebigaaba caddeeyey calayhi salaatu wasalaam qofka aan carabkiisa wax ugu xukumeen u gooyo waxaan u gooyey buu rasuulku lahaa qayb naar abaan ah u gooyey buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maxkamaddu kolkaa waa liqadci nisaac doodan joogtada ah ayaa lagu soo afjaraa laakiin waxna ma xalaalayso waxna ma xarimto waxaa markay kuu xukunto inuu xalaal ku noqonayo hamoodi haddaba mujtahidku inuu gafayo oo mararka qaar ay iska dhaci karto inuu gafo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaaba ishaaray xadiis ama xadiis ku tilmaamay waa xadiidkan sheekheennu uu soo qaatay man ijtahada waa xadiis bukhaariga iyo muslimka ku qoran waa min xadiis camr ibni caas man ijtahada lafdi alfaada sidan ku qoran ayuu sheekeenin taxqiiqan leeyahay kutubu sunnaha waan ku arki waayey alfaadan man ijtahada fa asaaba falahu ajraan hadduu qofku intuu dadaalo uu asiibo laba ajri buu leeyahay labada ajri waa maxay waa xaqan uu u soo saaray ajriga uu ku helayo iyo maxaanku idhaahdaa asiibidii dadaalkii uu dadaalay dadaalkuu bixiyey iyo helka xaqa uu helay labada ajri buu leeyahay haduu gafana dadaalkiisiibaa laga abaalinaya dadaalkii uu dadaalay ayuu ilaahay agtiisa ajri kaga helaya wa ama alijtihaadu ijtihaadkii fa huwa ijtihaadku bedlulwusci waa inaad kartidaadoo dhan ku bixiso fii buluuqi lgaradi qaradka iyo hadafkaagan aad ku dadaalaysa gaadhidda aad gaadhayso falmujtahidu ninka mujtahidkiihi in kaana in kaana hadduu yahay kaamil alaala aaladiisu mid ay dhammaystiran tahay fi lijtihaad xagga ijtihaadka sheekhu wuxuu inoo leeyahay kaamil alaala fi lijtihaad wuxuu inoo leeyahay hadduu isagoon kaamilulaalo ahayn uu ijtihaado ama uu ijtihaad la yimaado isagoon kaamilulaalo ahayn isagu sida noqon maayo waaba khatarba halis buu isagu gelaya culimada qaarna waxay leeyihin kaamil alaalaha in la jaraa fiican in kaana kaamil alaala fi lijtihaad ha la jaro sheekhaynana qaba waayo qofku mujtahidba noqon maayo hadduuna kaamilulaala ahayn magacan hore mujtahidaba yeelan maayo hadduuna kaamilulaala ahayn falmujtahidu mujtahidku in kaana hadduu yahay kaamil alaala aaladiisu miday dhammaystiran tahay fi lijtihaadi xagga ijtihaadka fain ijtihada hadduu ijtihaado filfuruuci masaa'ilka furuucda ah oo fa asaaba uu asiibo falahu ajraani laba ajri buu yeelan wain ijtahada haduu ijtihaado oo wa akhda'a uu gafo falahu ajrun waaxidun hal ajri yeelan wa minhum culimada waxaa ka tirsan man qaala cid tidhi kullu mujtahidin mujtahid kasta filfuruuci furuucda musiibun waa asiibaa un mujtahid kastaaba waa musiib oo labada nin ee iska soo hor mid kastiba musiib yahay aryaa badana kan waa sidaa iyo kan kale cagsigiile ayaa mid kastiba musiiba walaa yajuusu mana banaana an yuqaala in la yidhaahdo kullu mujtahidi nin kastaoo mujtahida fi lusuuli usuusha alkalaamiyati cilmulkalaamka loo yaqaano musiibun wuu asiibaa lama odhan karo lianna daalika arrinkaasi haddaynu nidhaahno wuu asiibayaa yu-addii wuxuu keensani ilaa taswiibi ahli dalaalati dadka baadida u saaxiibka ah oon sawaab ka dhigno warkoogii oo mina nasaaraa nasaaradii iyo walmajuusi dabcaabudkii iyo walkufaari gaaladii iyo walmulxidiin kuwii mulxidiinta ahaa ee ilaahayba dafiray oo la yidhaahdo ijtihaad baa gaadhsiiyey xaqay leeyihiin saasaa ka dhalanaysa waa khata wadaliilu man qaal ninka yidhi wuxuu daliishanayaa laysa kullu mujtahidin fi lfuruuci musiiban ninka hadalkaa yidhi laysa kullu mujtahidin maaha mujtahid kastoo fi lfuruuci ku ijtihaaday musiiban nin xaqa asiibaya maqaaladaa ninka yidhi qowluhu sala allahu calayhi wasalam nebiga qowlkiisa man ijtahada qofka ijtihaad sameeya oo fa asaaba asiiba falahu ajraan laba ajri ayuu yeelan waa dadaalkii uu bixiyey iyo asiibidii waman ijtahada ninka ijtihaad sameeya oo wa akhda'a gafaa falahu ajrun waaxidun hal ajri ayuu yeelan wejhu daliili wuxuu daliishanayaa daliilka wejigiisu waxa weeye أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ وحكو قف حكميي المجتهد مجتهد كتارة مر وصوبه مرنا صوابه كرغي أخرى مركلة والله إلهي با سبحانه نزها أعلم علم له وأقول له إلهي بأقول حقي سجرتا وما أوتيت من العلم إلا قليلا شيخ هل كان أيو إنه قد ميي كتابك ورقاتك أها هل كان أيو إنه قد قبضي إساقنا maadaama waraqaadka inoo gebagabooday hadda aynu ku xujisiisanayno nadmulwaraqaadka nadmulwaraqaadka aynu ku xujisiisanayno nadmulwaraqaadku insha allah afar iyo toban dharaarood kadib baynu imtia kitaabkan waraqaadka afar iyo toban dharaarood kadib baynu sabtida shalay ah sabtideeda saddexaad baynu gelaynaa imtixaanka waa la iska dhegaysanayaa waana lasoo macnaynaya waa lagaa dhegaysani waana lasoo macnaynaya waxaana muhiima inaad ogaato jumlada halkii bayd baynu lahayn maxaa looga jeedaa laakiin jumlada inta isku xidhan maxay sheegaysaa laba jumloon islahayn haddaad haddaba gadhka isku geliso oon isku xidhnayn dee aday kuu taallaa laba jumloon isku xidhnayn inaad gadhka isku geliso ma aha inta wada socota fiqarka fiqrada wada socota jumlada wada socota qadiyadda waa inaad odhan karta saasaa looga jeedaa culimo kol haddaynu afar iyo toban dharaarood kadibka bilaabanayno waa bil bedhkeed bishaa ee aanu haysano waraqaadka waxaa laynooga baahan yahay bishaa barhkeede ma odhan karno kitaabkii haynoo taagnaaday waa inaynu nadmulwaraqaadka iska sii bilaabanaa axsan shay nadmulwaraqaadkii baynu sii bilaabanay insha allahu tacaala nadmulwaraqaadkii kolkaa beriba miyaynu bilaabanaa